jaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran habee wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xog waraysi kulmiye ee magaalada muqdisho u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen waan saaxiibayaal waa habeenimo sabti ay baxayso axad ayaa soo gelayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay afarta bisha labaad sanadda labada kun qodobada barnaamijka xog aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah mucaaradka maamulka koonfur galbeed waxa ay soo saareen wareegto ku aadan in ay muddo toddobo iyo afartan cishaha gudahood ay ku qabanayaan doorasho ka dhacda deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo oo markaa ka kooban doorashada madaxweynaha iyo sidoo kale doorashooyin kale waxaad maqli doontaan waxaa keenay iyadoo uu halkaasi ka socdo shirka dib u heshiisiinta waxaan idinkugu soo gudbi doonaa barnaamijkeena saaxiibayaal waxaad barnaamijka sidoo kale ku dhegaysan doontaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa si kulul uga hadlay dilalka macnodarrada ah ee askarta ay kula kacaan dadka shacabka ah ee magaalada muqdisho isagoo markaa hoggaanka cusub ee booliiska faray in ay qorshe ka duwan kii hore ay la yimaadaan sidoo kale waxaad barnaamijka ku maqli doontaan maamulka jubbaland oo markaa xubno ka tirsan al-shabaab ku dilay deegaanka janaa cabdalle ee duleedka magaalada kismaayo howlgal qorshaysanaya halkaasi ay ka fuliyeen ciidamada xoogga iyo kuwa maamulka daraawiishta jubbaland haddaba waxaan dul istaagi doonaa madaxweynaha maamulka jubbaland axmed islaam oo ka hadlay howlgallada ka socda gobolada dalka ee dhowaana oo la filayo inuu ka bilowdo gobolada koofureed waxaan anagu maanta diyaar u nahay oo aan bilownay obreshinka aan bilownay ama howlgalkaasi insha allah ma istaagi doono ilaa caasimadii oo adowgaasku uu sheegayey iyo inta ka sheysaba aan gaadhno xildhibaanada golaha shacabka waxa ay mar kale maanta dood ay ka yeesheen sharciga hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ay ku shaqaynayso iyadoo sharcigu uu doodo badan ay markaa ay ka taagan yihiin waxaan idiin soo gudbin doonaa waxa ay ka yidhaahdeen qodobadaasi iyo qodobadii kale nagu soo korno intaan barnaamijkeenna inu ku guda jirna ayaad dhegeysan doontaan saaxiibayaal xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qayb ka ah gabagabadana waxaad ku maqli doontaan dagaalkii lasoo abjiray soo saarista iyo tibinta barnaamijka intuu hawada ku jira waa anigoo ah siciid cabdiraxmaan cali farsamadu waa cabdiraxmaan cabdulla rooble kayse waa mar kale iyo barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmiye bes bes bes waraan ismaqalno aan ismaqalno war haa dhawaabaan sii qarinaynay dadweynaha ayaana gaarsiiyo sheegay waad mahadsantihiin waad mahadsantihiin sida aad noogu hurteen wakhtigiinna iyo dhegihiinna qaaliga ah waxaanan idinka rajaynaa inaad ku dhaqantaan hadba fariimaha dantiinna ah ean aalaaba idiin soo gudbin doonno insha allahu tacaala kulmiye reediyo waxa uu dhashay sagaalkii bishii labaad labadii kuniyo koob iyo tobankii shan maalmood ayaana ka hadhay sannad guuradiisa aad moodaysaan inay maanta tahay hambalyo si aad noogu hambalyaysaan baadna halkaa u tubantihiin kulmiya reediyo haddaannu nahay waannu idinka aqbalnay sidaad noogu soo hormariseen hambalyadiinna

wagaag saaxiibayaal mar kulan wacan ayaa idin leenahay magaalada baydhabo ee caasimada kubeelgaarka gaarka u ah maamulka koonfur galbeed weli waxaa halkaasi ku sugan wufuud kala duwan oo halkaasi u gaaray in ay ka qayb galaan shirka dib u heshiisiinta deegaanada koonfur galbeed caqabado xoogan ayaa weli ka taagan eh, isfahamka la filayay inay markaa yeeshaan maamulka iyo sidoo kale mucaaradka maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale iyadoo la filaya inay isu soo dhowaadaan waxaa soo baxaya madmadow ku aadan labada dhinac inuu soo kala dhex gala mar kale dhowaan inay doorasho qabanayaan ayayna ku dhawaaqeen mucaaradka maamulka koonfur galbeed balse waa usoo noqonaynaa magaalada baydhabo aynu aadno jubbaland madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam waxa uu sheegay in dhowaan ay deegaanadiisa ay ka bilaaban doonaan howlgallada looga saarayo al-shabaab waxa uu aad u ammaanay madaxda maamulada hirshabeelle iyo galmudug oo iska saaray al-shabaab siduu sheegay dhowaan waxa uu sheegay in ay qaban doonaan caasimadda bu-aale ee rasmiga ah ee maamulka jubbaland howlgal qorshaysan ayay sidoo kale ciidamada daraawiishta jubbaland iyo kuwa xooga maanta ay ka sameeyeen deegaanka cabdalla birooleh iyadoo xubna ka tirsan al-shabaab ay howlgalkaasi ku dileen madaxweynaha jubbaland ayaan khudbad uu jeediyey markaa soo qaadan doonaa oo uu kaga hadlay howlgallada ka dhankaha al-shabaab ee dhowaan ka bilaaban doono deegaanada jubbaland dagaal baan ku jiraa dagaalka aan ku jiro macnihiisu waxaa koow iyo ka ah shabaabka lala dagaalamayo shaqada kuwa xoraynaya la dagaalamaya waxaa qayb garab socotaa booliiska oo la wareegaya meeshii gacanta lagu qabto sababtoo booliisku waa ciidanka iyo maamulka iyo shacabka ciddii u dhexaysay ciidanka booliisku iyagaa u dhexeeya maanta waxaan u diyaargaroobaynaa ololahan dagaalkan aan qaadnay in meeshii la xoreeyo ee shabaabka laga xoreeyo ama khawaarijta laga saaro loo diyaariyo ciidan boolisa oo dadka gacanta ku qabta oo dadka iyo maamulkooda haya oo shacabka iyo xukuumadda u dhexeeya oo ciidamada amniga ama xoogga dalka ha noqdeen ama kuwa daraawiishta ha noqdeen ama qaybaha kala duwan ee ciidanka dagaalka ku jiraay meeshii ay gacanta ku qabtaan iyagu kala wareegi lahaa inay noqdaan ciidanka booliska oo aan rajaynayo laba xaalaba atamis tababarka ay siiyeen ciidankaas waxaan codsanaynaa qalabka lagu tababaray iyo tababarkooda wuxuu aha in loo dhammaystiro oo karabshadaha ay kaga hortegayaan iyo kan kale iyo kulligood waxa qalab ay u baahan yihiin ase atamis in loo helo qalabkaas ciidankaas annagu waxaan ka shaqaynaynaa inaan isku dayno ciidankaas in shaqada ay leeyihin maanta maalin uga baahi badanahay ma jiro waxaad ogtihiin hadda deegaano badan oo ama daraawiishay joogtay ama xoogga dalku uu joogay inaan ka banaynay waxa loo banaynaya deegaanadana waa booliska degmooyinka laydinka keenay ciidamada jooga kulli waa laga soo qaadaya howlgal bay gelayaan waxa shaqada qabanaya waa booliska waxa u diyaargarooba markaa boolisku amniga waxyaalaha maanta ugu daran waddanka soomaaliya akhlaaqdii baa luntay xashiishka iyo waxyaalaha maandooriyaha ee dhaqanka bedelaayay waxay noqdeen caqabadda koowaad ee waddanka soomaaliya maanta dhibaatada ku ah oo dadkii macnaahaan ay isu bedeleen waxaan rabnaa boolis ka hufan oo ka nasaan oo ka sifaysan oo waxaasoo dhan ka hortaga inaad noqotaan haddii lahaydhaa annana aan idinku garab istaagayno sababtoo boolisku waa raximka waa qofka ugu dhow waa qofka qaraabada la'a shacabka isaga marka waxaa la rabaa inuu wax walba ka hufnaado inuu wax walba ka dhowrsoonaado inuu wax walba isagu noqdo qofka ugu dhow ee shacabka ugu dhow ee wax kastoo dhibaato shacabkaa ku keenaya isagu ka hortegaya waxaan kelmadeyda ku darsanayaa soomaaliya maanta tallaabay qaaday tallaabaday qaadana waxaa weeye in dadka khawaarijta ah, ee magacan sheeganaya diimeed waddanka lagula dagaalamo waxaan u mahad celinayaa intii bilowday oo madaxweynaha jamhuuriyadda ugu horeeyo iyo isteydyada iska saaray meel saaray iska soo sifeeyey tallaabaday qaadeen saaxiibada aad baan uga mahad waxaan annagu maanta diyaaru nahay oo aan bilownay oo aan ogahay weliba inaan cidina nooga badsan doonin oo aan ogahay culayska ugu badan inuu noogu dhaci doono obreshinka aan bilownay ama howlgalkaasi insha allah ma istaagi doono ilaa caasimadii oo addogaasku uu sheegayey iyo inta ka shaysaba aan gaadhno ilaa qofka soomaaliga ah tuulo walba iyo waddo walba intuu isagu isu maro magaalooyinkii la socdoo shaqahan qabsanno ma istaajin doonno obreshinkaas haddii ilaahay idhaa waxaa dhibaato ku filan maanta meeshii la tago caqabadda shacabku ay la kulmayaan ama ay sheeganayaani waa wax aadan sawiri karayn dadku markaa iyagaa inoo yeedhaya baahi baa haysa way dhiban yihiin way ciqaaban yihiin xoolihii bay ka qaadanayaan sanad gudihii baa saddex goor xoola laga qaatay nin geelaya oo la leeyahay weliba neefkii la rabo kanaa la qaadanaya haddii xoolihiisu gedmi waayan xalee lacag keen xoolahaaga way baaba'ayaan dadkaas iyay sugayaan markaa taasaan ballan qaadaynaa inaan dagaalka shabaabku dhabna naga yahay saan u bilownana aan u wadayno weliba annaga ay nagu dambayn doonto sababtoa ah haddaynaan sidaa kaga dhabaynin shacabkeenna baahidiisuna way taagnaan dhibka haystana wuu taagnaanaya aan u diyaar garowno howlgalka aan ku jirra inuu socdo ma istaagayno waan wadaynaa dhabarkana waan bannaynaynaa horena waan bannaynaynaa webiyadana waan gudbaynaa haddii ilaa idhaahdo sidaasna waa siyaasad madaxweynaha jamhuuriyadda iyo dowladda soomaaliyeed iyo dowladaha xubnaha kaa ah madaxdooduba la qaatay in heshiiskaas la galo go'aankaana la qaato lagana dhamayn doono aanan rajaynaya lixda bilood ee soo socota shabaab inaan ka kaaftoomi doonno caqabadiisuna naga hadhi doonto ciidankuna uu waddanka la wareegi doono soomaaliyeed soomaaliyana ay noqon doonto mid shaqadeeda iyo israaceed iyo midnimadeedu ay meeshaa ka sii socoto waxaan idiin rajaynayaa guul waan u mahad celinayaa qolada mar labaad atamis iyo u n booliis shaqada ay qabteen waxaan rajaynayaa inay sii labanlaabaan shaqada ay qabanayaanna ay noqoto mid labanlaaban kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo markaa ka hadlayay howlgallo dhowaan ka bilaaban doono gobollada jubbooyinka iyo gedo oo maamulkaasi uu ka arrimiyo boliis loo diyaarinayay inay sugaan ammaanka magaalooyinka ayuu markaa uga hadlayay sidii eh, markaa ay u soo tababarteen inay u sugaan amniga loona baahan yahay inay ilaaliyaan anshaxa eh, markaana haddii aynu u noqonno magaalada baydhabo ee eh, caasimadda kumeel gaarka u ah maamulka koonfur galbeed waxaa ka socda weli shirka dib heshiisiinta dadka dega ee koonfur galbeed iyadoo ay caqabado hor horle ay soo shaacbaxayaan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa ku darsaday muddo hal sano ah taasi oo keentay caqabad xoogan oo ugu dambeyntii dhalisay inuu magaalada baydhabo ka dhaco dagaal iyo gacanka hadal dhex mara maamulka koonfur galbeed iyo siyaasiyiinta deegaanadaas gaar ahaan kuwa murashaxiin uu ahaa markaa kursiga madaxweynaha maamulka koonfur galbeed uu wakhtigan ku fadhiyo cabdicasiis laftigreen ayaana waxa uu ku andacoonayaa in muddo hal sana ah ay ugu dareen baarlamanka wakhtigan joogo inkastoo ay jiraan xubno mucaarad ku ah oo kasoo horjeedo ku darsigaasi sharcina inaan loo marin markaa aaminsan habka loogu maray amaba loogu daray muddada halka sanaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maalin ka hor gaaray magaalada baydhabo si uu markaa u furo wejiga labaad ee shirka dib u heshiisiinta deegaanada koonfur galbeed balse waxaa jira caqabado horleh oo soo shaacbaxaya mucaaradka waxa ay ku dhawaaqeen inay qabanayaan doorashada madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed muddo toddoba iyo afartan cishaha ayayna waxa ay sheegeen in doorashadaasi ay kusoo gebgabeyn doonaan haddaba si aan wax uga ogaano khilaafka cusub ee soo shaacbaxay ayaan waxaan wax ka weydiinay maxamed xuseen geedi oo ka mid ah xildhibaanada maamulka koonfur galbeed eh, kana mid ah xildhibaanada sidoo kale kasoo horjeedo hab maamulka cabdicasiis lafda gareen iyo sida uu wax u wado waxaana uu inoo sheegay in maamulka caqabadihii hore uusan dhammayn ee shirka wejigiisii koowaad loogu talagalay in la dhammeeyo ee ahaa soo celinta hubkii lagu kala qaatay iyo sidoo kale waxyaabihii la kala meganayay oo markaa ay ka mid ahaayeen dhismayaashii lagu burburiyey weeraradii lagu qaaday mucaaradka iyo sidoo kale dadkii ku dhaawacmay iyo dhimashadii ka dhalatay intaba aad u mahadsan tahay aada kulmiye waan iga mahadcelinaa xiriirka iyo mataqaanaa warfarinta khaasatan xaabsade barnaamijkaasi waa ogtiin arinta doorsiinka waxaa gashay wejiga labaad weji koowaada horta weli dhammaanin oo taagan oo dhibaatooyinkii dhacay xalkoodii weli horta lagama dhamaani ma garata wa gartay waa ogeyd madaxweynaha shirka fure guddoomiyahana uu sii gaadiyinayay haddana mar labada madaxweynaha soo noqda wejiga labaad in la galay ahayd wejiga loo galo in wejiga horta lasoo diray sida hub la kala qaado maalmihii dagaalkii gurigii weerarkii ka dhacay hub lagu kala qaaday iyo wax lamida ah. kii horta ma dhamaystirma weli way taaganta gudoomiyaha baarlamaanka la inuu dhamaystiro weli ma dhamaystirin mid siyaasada in loo gudbinayo siyaasadii marka intaan la gaarin ka wada arrintaasi in laga sii wada hadlayahay marka eh, waxaa jirta marka in laysku maandhaafsan yahay eh, mataqaanaa qaabkii loo wajihi lahaa dhanka siyaasadda in dadkii musharaxiintahaa iyo ay isku maandaasayeen ninkii xilka sii joogay awal hore dee wixii wax kala bixin lahana dowladda federaalka ay tahay oo doorkeeda ay qaadanaya marka isagana inuu leeyahay baarlamaanka sanad ugu daro sanadan haystaa ayagana ay leeyihiin sida mowqifkooda waa aragta ay soo cadeeyeen ay taagan waa gartay saa darteed marka go-aamada ay gaadhayaan waxaa weye waxyaabaha soo yeedhaya ee dhacaya inan ayaga diyaar u hayn oy waxa ay rabaan uu taa yahay makarad haye marka barnaamijka socotaa weye weli marka arrinta way socotaa madaxweynehina waa joogaa in wax guul oo ummadda reer koonfur galbeedano iyo ummadda soomaaliyeed kasoo baxana waa rajaynaynaa hadda waxaa shirle madowga musharaxiinta qeyb kamid ihi iyo madaxweynaha caawa shirle dabcan adigu mataqaanaa koley qaybtan kalena dee way soo wada socdeen waan soo wada hadeen ayagana maqafkooda iyo hadalkooda waa madaxweynuhu soo arkay maadaama garsoor yahay asagu dadku dhexeeyo marka nigow hawshu halkaasay maraysaa welina go-aan usoo bixin ise waxaan rajeynaynaa inoo go-aan ummadan anfacsooba waayahay isjiijiidkan hortale ee soo baxaya macquul ma taha marka xaalsama u noqon karaa heshiisiintii la doonayay in shirkan uu kusoo gabagaboobo is afgarad isjiidkan haduun hal ka imaanin mid kasii weyn inuu dhalayan anaa aaminsanay ma garat waa gartay because wixi meesha ka dhacay cidda walba way egood waxa laisku haystana waxay ahayd mudaxireed ba ahayd mudaxireedka marka iyo wixii dhacay oon laga heshiinin oo heshiis ummadda raalli ay ka wada tahay shacabka reer koonfur galbeed iyo siyaasiyiinta madowga musharaxiinta iyo dadka kale ay heshiis ku yihin iyo mataqaanay madaxweynihii xilka ugu joogay eh, dhammaan haddaan la helin eh, waxaa imaan kara dhibaatadii shalay imaatay mid kasii dara ma garat waa gartay sababtay <coughs> tahay de waxa laisku haysto waa la wixii laisku haystoon la xalin adiga waad garan kartaa waxa imaan kara de wixii in xalaga kara marka taasi waxaa looga fadhay waxaa weeye madaxweynaha inuu xal ka gaaro dadkana uu dhibaashooyinkiina dee laga dhameeyoon af ay noqonin wixii laysku haystana heshiis laga gaaro siyaasadeed laakiin maxamed eh, waxaa la kala qaatay eh, hubkii eh, dagaaladii lagu kala qabsaday iyo diyo sida la sheegay oo markaa ay qabeenba qaar ka mida ee dadka mucaaradka in ay diyo qaateen sidoo kale waxyaabihii dhibka ahaa ee ka dhashay ee meg laga baxshay Eh, soo ma ahayn marka in arrimahaasi oo dhan la iska iloobo oo qodobadii kale ee dhinaashirka laga hadlo su-aal saacadaada ah. taasi horta weli waa sax hubbaa lagu kala qaatay dhibaato dhamgaadhacda dhanka dowladana dhibka u badan geysatay mana jirto ilaa haata hubkii la kala qaaday lama soo dhamaystirin sida qoryahoo kale saddex qori baa la qaaday diyadoo kale iyo guryaha mataqaanaa la burburiyo oo dhaqaalo loogu talagalo xaataa lama dhamaystirin waa haaf ma garad waa gartay marka taas wejiga koowaad la rabay inuu ku xidhmo ayaan weli xidhinba oo taagan oo hubkii meesha lagu kala qaada ilaan cadow ma kala qaadanin dadkan iyo mataqaana dawladii bay wada ahaayeen oo dad mataqaana siyaasad isku dafay ba waxay ahayd dee meesha lagu kala qaado in la kala helo oo wejiga koowaad lagu dhamaystiro saddex weli waaweyn baa la keenay laakiin hubkii yararkaana lama dhamaystirin waxyaabihii kale mataqaana dadkii guryaha iyo dadkii dhibaatada loo geystay iyo wixii dhacayna ayagana weli ma dhamaystiro marka wejigii koowaad baaba weli saa u tahay marka waxyaabaha ismaandaafka keenaya lafteeda taasa qaybtaa ma garata waayahay waa gartay marka taas wey eh, taas eh, mataqaanaaye eh, halkaas oo iyadana xaalkeeda maraya waayahay macquul ma taha marka inta muddada ay sheegeen in ay doorasho ku qaban karaan mucaaradku ilaa iyo toddoba iyo tobanka bisha maarso ayay markaa qabteen oo doorashooyinka ay ku qabanayaan suurtagal ma tahay wallaahi de nimankaasi warka ay sheegeen anuu ma dhahayo boqol kiiba boqol wuu hirgeli laakiin waxaa waaye deegaanka haddii la wada leeyahay siyaasadda waxaa laisku haysto waa waa deegaankan iyo xukunkiisa waxaa laisku haysto waa masairka ummadan masiirka ummadana ayuu ka dhexeeya marka ninka jooga hadda kursiga sii sii joogay iyo ka banaanka jooga way u sugan yihiin saa darteed marka waxaa muhima ah in ay ka heshiiyaan wax kasta oo ku saabsan deegaanka masayrkiisa iyo xukunkiisa iyo xaalada loo maraayo in laga heshiiyo ayaa muhiima marka qasab bay noqonaysaa in kuwan rabitaankooda la yeelana maasti ma noqonayso isaga rabitaankiisa in la yeelana ma noqonayso laakiin meelayaasha ka duwan oo dhexdhexaada in laiskugu imaado ayaa wanaagsan laakiin nimankan ma qofkooda way caddeeyeen deegaankana maslaxadiisa sida realitiga haddii laga hadlo waxay ku jirto doorasho in la qabto oo xal mataqaanaa halka aan ka ahayn oo hadda xal oo ah ma jirto ma garatay waa gasay sina jirta ee taas weyo kana hordhici mayna kolley wixii soo baxa baan arkaynaa hadda shir baa socda madaxweynehina waa joogaa dee wuxuu imaadana deegaankan iyo dantiisa waan dantii inuu fuliyo marka waa ka warsugaynaa wax khayr qaba oo ummada soomaaliyeed iyo reer koonfur galbeed wadan waa inuu imaadana insha allah waan rajaynayna de horta dhib ilaah naga hayo inuu dhib dhacaana rajayn anaga horta dhib waan dhacaya dhihi wixii dhacaya xagga ilaahay uu ku imaadaan laakiin waxaa laga digaya hadduu dhici inuu dhib dhac waa laga yaabaa shalay wuxuu dhib ka dhacay waxay ahayd eh, muddadii xileedkayd eh, ee qodobka koonfureed dowla goboleed koonfur galbeed eh, ku qora muddo xileedkii madaxweyneed markii la gaaray intii ka horeysa cidna saysan intii ka dambeysay qallaasoo bilaabatay haddana saa ay tahay markii laisku qasay dowladayabaa dagaal qaaday saa darteed marka waxaa weeyo in dhib dhacana way u dhowdahay inuu dhib dhicina waa u dhowdahay because laakiin ishaysiga hadduu jiro inuu dhib dhacayo iska cabaan waayahay madaxweynaha ku sugan magaalada baydhabo in mar kale khilaafku uu soo shaacbaxo oo xubnihii mucaaradka ahaa ay ku dhawaaqaan in ay doorasho qabanayaan e, maxaa la isdhihi karaa marka wallaahi haddee arrintaasi xalkeeda waxaa laga rabaa madaxweyneha xasan sheekh arintaasi inuu go-aan ku gaaro shalay wuu soo maray doorashada imaanaya tan kale ahayd sidan oo kale laisku haystay weliba dowlad doorashadii e, waxay ahayd qaranka ahayd middanna waa midda heer level statekeeda go-aan taasi waxaa wehelisay mataqaana meelo badan baa gacan laga soo gelin laakiin tan go-aankeeda iyadu ku xidhan yahay wuxuu kaloo ku xidhan ummadda reer koonfur galbeed buu ku xidhan yahay reer koonfur galbeed buu udhexaysa marka madaxweyneha isaga laga rabo wax ummadan iyo dalkan dan u ah, oo nabad ay ku imaanayso oo horumar ku imaanayso oo nin walba uu xelo sida dastuurka iyo mataqaana wax heshiiska lagu yahay in la raaco uu imaado madaxweyneha isaga laga rabaa madaxweyneha jamhuuriyadda federaalka laga rabaa arintaas asaga laga raba hadii mataqaana wadankan laga rabo dee mustaqbala in halkaasi xalka uah cid kastaa maanta u doodo asaga u doodo shalay bay dhacday daraas bay dhacday maantana way taagantahay in halkeeda la helo asagaa laga raba madaxweynaha ugu dambeyntii khilaafkan goorma ayuu soo shaacbaxay ma inta aan laisla gaarin qodobka mudaxilhaynta madaxweynaha koonfur galbeed iyo ku darsigiisa mise intaan la gaarin waxyaabihii kale ayaa la isku qabtay waa uh, qodobkan dee ayaga waxaaba ka biyadisaneenba madowa musharixiinta saynis wixii dhacee hore ee wejii koowaada ah inaan weli la xadin oo qayb ka mid ah ay taagan tahay taasaa laysku hayay tan siyaasadda marka qaabka loogu gudbi laha haddana hanaankeediiba in taa oo taagan baan loo gudbi karin bay ka hadlayeen saddex in haddii loo gudbo waxa laga hadlaya nin walba mowqifkiisa uu diyaariyo oo ka hadlo waxa mataqaanaa intaa ka horeysa nabigu mowqifkiisa inuu gudbiye iyo siduu wax u rabo saa darteed marka in kiiba laisla gasan yahay aa meesha ka muuqata hase ahaatee hadda ka hor dhici mayno oo madowga musharaxiinta go-aankooda waa aragtay waxaa social media ku jiraa adaacdo badan baa mataqaanaa maanta mataqaanaa laga sidaayo hayay go-aankooda waa dhiibeen wixii intaa ka bedelana inay ku qanacsaneen ayagaaba cadeeyaba koley qaybta kalena mataqaanaa rabitaankooda ayadana waska cadiyahoo de waxay rabaan waa laogyahay waxaa laga rabaa marka gardoorka ee maanta meesha taagan waxaa weeye madaxweynaha qaranka iyo guddoomiyihii baarlamaanka oo meeshaa jooga in ummadaasi kala taagan ee isku haysata waxaa la garanaya in sidii loo garsoori lahaa ayagaa laga rabaa ee dalkan iyo dadkan iskugu imaan lahaa xildhibaan maxamed xuseen geedi oo ka mid a baarlamanka maamulka koonfur galbeed ayuu ahaa oo aan wax ka weydiinayay khilaafka cusub ee kasoo dhex cusboonaaday mucaaradka maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale shirkii u socday madaxda maamulka koonfur galbeed oo ahayd in laga gaaro is-afgarad taasi oo markaa laga rajeynayay xilli halkaasi uu ku sugan yahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa haddana waxaa soo ifbaxay khilaafkan oo mucaaradku ay sheegeen inay qabanayaan doorasho ka dhacda deegaanada koonfur galbeed waa doorashada madaxtinimo ee maamulkaasi waxaad maqlaysaan barnaamijkeena xog waraysi habeen qof xilaa gartee ingidiba la furo gooraan fogayn haddaan la garan dadku kala waxaad maqlaysaan barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmihe magaalada muqdishona oo idinkaga imaanayaa markana haddii aynu eegno ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka waa ayaa waxa uu ka hadlay maanta xil wareejintii lagu wareejinayey taliyaha cusub ee booliiska isagoo markaa sheegay in booliiska loo baahan yahay inay la yimaadaan qorshe cusub saalax axmed jaamac ayaa waxa uu sheegay in markaa ay tahay wax laga xumaado in ciidamadu ay si macno darro ah ay ugu dilaan dadka shacabka ah taasi oo markaa ah keeni karta qalqal amni isagoo markaa uga digay qorshahaasi hore in ay ku shaqeeyaan eh, waa taliyaha cusub ee booliiska soomaaliya waxaana uu faray in uu la yimaado qorshe ka duwan kii hore ee ay ku howlgeli jireen booliiska soomaaliya waxaa hadda aynu filaynaa insha allahu tacaala madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahuna in badan bay ka dhawaajiyeen dalkani inuu laba marxaladood ka gudbo waxaa la yidhaahdaa shabaab dabadii ama khawaarijda dabadeed iyo dayn cadfinta dabadeed maxaa inoo yaalla waa xilliga aynu rabno in wax walba oo baahiya oo ay shaqaalaha dowladda soomaaliyeed ama shicib ha ahaadaan ama askar ahaadaan in la maalgeliyo oo maarkaysta ay waxtar fara badan ay dowladdooda ka helaan marka dhaqaalihin uu kobco waxaan rabaa inaan ku soo ururiyo qarannimo marka laga hadlayo waxaa laga hadlayaa waxa weeye in awoodda isticmaalka awoodeed inay ku soo ururto gacanta dowladda taa macnaheedu maaha in military keliya inta la abuuro xuduudaha la sugo macnaheedu waxa weeye in la helo militarigu dee doorka ay hayaan iyo caawa halka ay marayaan dhammaantiin waad ka dharagsan tihiin oo waxaa la kulaalayaa ceelbuur iyo galhareeri iyo meelaha aad garanaysaan ee in badan gacanta dowladda ka maqnaa laakiin waxaa la rabaa marka guulaha milatarigu ay gaadhaan milatarigu inay xeryahooda ku xeroodaan oo ay amniga guud ee dalka sugaan laakiin amnigii gudaha iyo isticmaalkii awooddee dowladdu ay ummadda ku kala ilaalinaysay kuna ilaalinaysay waxaa la rabaa doorkaa inay buuxiyaan boliiska soomaaliya bilaysku sida hadda mar dhoweed baanu xijaar isweydiinay oo wax la yidhi boliisku wuxuu abuurmay ama la unkay kun sagaal boqol iyo afartan iyo saddexdii waaba hay-ad ka weyn qarannimadeenna hay-ad ka weyn weeye qarannimadeenna laakiin qaranka soomaaliyeed kun sagaal boqol iyo lixdankii markii labadii qaybood ay isu tageen ayuu ayaa salka loo dhigay u aasaasmay baliiskaasi berigii hore wuxuu ahaa boliis centralaysida oo awooddiisu ay ku urursan tahay taliska guud ee hadda halkan ku yaalla xilliga iyo waayaha waynu soo dhaafnay hadda boliiska soomaaliya sida laysku afgartay shirkii madasha waratashiga ayna ku shaqeeyaan boliiska soomaaliyeed waxa weeye boliis laba heera heer maamul goboleed iyo heer qaran awoodo kala duwan oo iskaabaya ayay leeyihiin walaalayaal waxaynu rabnaa in taliska biliiska soomaaliyeed mudane eh, genaraal sulub oo hadda hawshaa culus loo igmaday inay keenaan hal abuurkii lagu baahin lahaa biliiska dhammaan geyiga soomaaliyeed khaasatan meelaha hadda khawaariijta laga xoreeyey wuu xusay taliye xijaar in ilaa iyo jannaale iyo maarkasaaye aadan yabaal hadda biliisku ay joogaan laakiin degmooyinka la xoraynaya waxay sodomeeyay gaadhayaan halkaana qorshe iyo baa loo baahan yahay aqoon durugsan in lagu hogaamiyo waxaa beryahan dambe isa soo tarayey askari baa toogtay bajaajle ama qof shiciba arrintaas ka hortaggeeda iyo xakamaynteeda iyo waxyaabaha keenaya in loo kurgalo biliiska soomaaliyeed baa looga fadhiya saalax axmed jaamac ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayuu ahaa markana hay-adda nabad iyo sirdoonka qaranka sharcigeeda ayaa waxaa la horgeeyey dhowr kulan ka hor oo baarlamanka ay lahaayeen xildhibaanada golaha shacabkana waxa ay ka keeneen doodo kulul oo ku aadan in sharcigan ay qodobo dhowr ah oo u baahan in laga turxaan bixiyo ay ku jiraan waxaana doodihii ay ka yeesheen baarlamanka dhowrkii fadhihii lasoo dhaafay ay noqdeen kuwa markaa abuura khilaaf dhinaca markaa eh, sharciga ah oo baarlamanka dhexdiisa ah inay markaa isku khilaafaan habka sharcigan lagu ansixinayo iyo qaarkood xildhibaanada oo qaba in qodobada dooda ay ka jirto oo sharcigan eh, ku jira in laga saaro u baahan eh, hadaba si aan sharcigan iyo waxyaabaha ku jiro iyo sidoo kale waxyaabaha loo baahan yahay in lagu soo kordhiyo iyo sidoo kaleba waxa uu markaa buddig u noqonayo ayaan wax ka weydiinay xildhibaan hore rofesor maxamed cumar dalxa waxaana uu igaga jawaabay sidatan waa mahadsantihiin kulmiye waa idin salaamaya mar kale eh, salaanta islaamka idinka dad dhegeysanaysa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu eh, sharcigan eh, wax badan ayaa intii golaha adhiga baarlamaanka ku jiray Eh, wax badan soo jiitamayey eh, xaqiiqatan mabda'iyan marka loo fiiriyo waa mid loo baahnaa eh, in maaragtay ay yeelato hay-adan nabad sugidda sharci oo iyada maaragtay loo raaco iyo weji oo iyada markaa lagula xisaabtamo leh oo markaasi si maaragtay waafi a ah, maaragtay dadka maaragtay soomaaliyeed si ay ugu adeegto oo markaasi lahayn maaragtay eh, wejiyada faraha badan ee hadda ay xambaarsanayd eh, si kastaba marka hadii baarlamaanka ee eh, hadda si hufan arrintaasi loo falaanqeeyo oo waxyaaba yaryar ee ama loo baahan yahay qaarkood in laga saxo oo ay maaragtay xildhibaanadu iyagay ku guulaystaan inay saxaan hay-adana sharci oo iyada xakameeya oo ay caddahay maaragtay sida hay-adaha kaleba ee dastuuriga ah waa wax loo baahan yahay maxaa yeeley hadda si jaantaar rogan ayay ku shaqaynaysay magacya waxay lahayd oo ajaanib ah waxyaabo fara badan oo adihii hore ee laga soo minguuriyey oo ama hangishtii la dhihi jiray ama karambinaale ee maaragtay iyo c i t da waxyaabo fara badan oo xataa iskugu dhex jira magacyo laatiin iyo soomaali oo jiha loo raaco aanan lahayn ayay xambaarsanayd laakiin in hadda loo bixiyo jiha maaragtay sharcina ay yeelato oo waadanka soomaaliyeed inta laysku soo xiro oo lix bilood sideed bilood layskaga hayo baaris iyo maaragtay sharcigana waxa ka hor imaanaya inta badan ee lagu xaman jiray waxaasoo dhan ayaa waxay daba u noqonaysaa haddii sharci fiican oo nidaamsan oo aada looga shaqeeyey dadka aqoonta u lena maartay hawshaasi ay qabtaan waxaan aaminsanahay mabdayan inay tahay mid loo baahan yahay waqtigan in laga gudbo wixii hore ee ahaa ee dhaqan ee ayada maarata dadka soomaaliyeed ay ku eedayn jireen dhowr fadhi ayay baarlamaanku kaga doodeen waxyaabo badan ayay ka sheegeen in ay ku jiraan sharcigan maxay yihiin marka waxyaabaha muhiimka ah oo looga baahan yahay in laga saaro sharciga waa mahadsan tahay eh, horta marka u horeyso hay-ado eh, fara badan u howlgala ma aragtay qaab isku si ah masalan eh, c i b da shaqo iyada ay leedahay oo dambi baarista ah ama maaragtay booliska oo amniga guud ee dalka isaga mas-uuliyad weyn ay ka taaran tahay ayaa haddana waxa hay-adani iyada ay lahayd awood oo aanan ka yarayn oo iyada keliya ee magacahaan adduunka loo yaqaano sirdoon oo markaa soomaalida xataa markii hore waay ninka esan hay sirdoonka ah oo hadii ninkaasi oo mar weliba dharcad ah oo hadda laakiin waxaa la arkay maaragtay sirdoon oo labisan oo magaciisii baabuurka ugu qoran ee isaga uu ku socdo oo la leeyahay waa hay-addii oo haddana iyada ay ahayd sirdoonka marka sirdoon iyo nin magaciisii banaanka yaala Eh, islamarkiiba markuu soo socdo xataa laga gaashaamanayo ama eh, asaga sumadiisii ku wata wejiga ama gaarigiisa ay ugu dhegan tahay waxa waxawaaye waa adigaba sheego ninkaasi nin sir hadda oo asaga ee eh, xajiisa maartay ee dadka la dhigi karo ninkan waa sirdoon maba yani waaba nin asagii kii booliska siduu labisan yahay uu labisan yahay militariga ahaa sidii kan ee booliiska ahaa ayuu labisan yahay kii asluubtaasina abuu labisan yahay gaarigiisa waa ugu qoran tahay waana waxaa lagu leeyahay waa hay-adii sirdoonka ah waxaasoo dhan waxawaaye waa shakliga guud ee kor xataa u baahan in nidaam loo helo oo ayaga maaragtay dadka hawshaasi maaragtay ayaga loo igmanayo inay ama dadka laga dhex garana loo baahan si sir badan ayaga ay helaan qaar dabagal waayo oo hay-adaha ajnabiga ayaga ee maarta safaaradaha iyo loogu talagalay ayaga qudhooda laaman oo kala duwan ayaga ay leeyihiin oo hadda shaqadaasi dadkii eh, loo tababaray ama ayaga ee xilkooda uu saaran yahay ayaa igaga aqoon badan laakiin micnaha guud dhalinyaro badanaa ah hadda ayaa baarlamaanka soo gashay waxaa laga yaabaaba inaysaba fikrad ka haysanin waayadii hore waxaana la dhihi jiray ama eh, karbinaale eh, ama maaragtay hangash ama maxaa la dhihi jiray eh, tiftif iyo waxaasoo dhan laakiin dadka waay aragga ah baarlamaanka dad waa miisaan laha ku jiro mm. dad eh, taliyaal ciidan soo noqday ku jiro dad saraakiil saraa ku jiro dad eh, maaragtay waay doodooda markaad fiirsid xataa yacni waa dadku waa la kala miisaan culus yahay markaas marka inta taqaana ee hawshani qaab caalami xataa ayaga ay reference maarta ahaan ay usoo qaataan si ay diida adduunka wadaama wadan ay kuwaas naga hormaray ay yihiin iyo wadamada k b g-da iyo mareykanka iyo dadka mukhaabaraadkooda waaweyn waxa magaca amni laga wada timan yahay laakiin mid howl bay leedahay oo hawshaas in la kala saaro waa loo baahan yahay kaasi wuxuu ahaa brofesor maxamed cumar dalxa oo aan wax ka weydiiyey sharciga hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee doodaha ay ka yeesheen baarlamanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya golihiisa shacabka gaf lagu sixiliyo godob dhashiyo qalawaada guracan agaag saaxiibayaal gabagabada barnaamijkeenna ayaan kusii siqaynaa balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii maan soomaali sudaneys hosbitaal oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican soomaaliya waxaad ka helaysaa baaritaan daweyn qalliin dhammaystiran iyo dhakhaatiirtii dibadda loo aadi jiray u doono dawayntaada oo sax ah koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfilax sidaanay ilmuhu uga warshada isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso aryaadhaha carees ururka arshe muddooyinkan ma arkin dibadow aadana waadinka idhahaye ma wisilow ku maqnaay cabdullah af jooga iyo addimalo aadba looma adeegaa la yidhi caras ah jooga meeshuu ku maqnaana isagaa ah laga rabaa war kalemaanay meeshaan ku maqnaa idinkaa garan doona dhegaysta khawaariijti baar firatay baga ma kuulaynay kubka labada bawdiya lafaha bagax ma kaa dugaagii arlada buuxay dhacay iyo bahal ma kuu loogni bakhtigaagii meelaha la waray haad ma kala boobay dhaawacaagi bacad ma u go'een baanna ma u weydi baala baalaxuuftadaadii xumayd biid ma tari weydi bukhligaad walaaqaysay iyo been ma socon weydi dadkaad baadilka u dili jirteen cara ma buux dhaafay dabadeed intuu soo birmaday buud ma kula jiiray baaruud markay kugu qubeen belel ma kaa oogmay baroortii nafluhu yaabay iyo balow ma kaa yeedhay waxaad bahol ku dhuundhuumataba baylaha ma istaagtay waataad isbiimayn jirtay balasla ma u roortay firxadkaaga kala labaygagoo baqay ma raacdayn meeshaad badbaado u fishaba boorma ka istaagay bankaad haysan weydiiya maryihii ma ku hadlaysay diintaad ka baydhiya xaqii bela ma kaa raacday waad baadiyowdhaye ilaah buun ma kugu yeershay baadi aad ku noolaan jirtaiyo biilka ma istaagay cidku bixiso adigoon lahayn baahe mau la'atay wax dhan baad isbumbuunisay abba'ay ma kaa keennay aryaadhaha war la sheegi lahay ma dhimano waa maqlaysiine kalamaan intaasay nooga eg tahay war cabdullah anugu taas kulama qabay carays waxaan dhihi lahaa boqnaha laga jaro maydku tira iga beelay halla boodin maansada carays baaqi baa hare war calaa kulli xaal maqli jiray allay lehee balaayuy nin baad haysto allay lehe balaayuy kuu baaqay adiigoo kuu baahday waa nacas aryaagga booso waxaad ka tagtay allay lehee balaayoy markay nabaadu baadoy allay lehee balaayoy ninkaan ku kuu birdigiine ka baxsadayna waa fulay war waliba dheegi jiray ah. ii baneey baneey ah. ay ka bilaabataa balaayo ah. ii baneey baneey ay ka bilaabataa balaayo ana waxaa maqli jiri nin burhaan samaal oo bilaaba baashaal iyo buundhawoowe oo bilo berigaan bustaa buubtaye buri ii biyaa loo kala baxaaye hadda cabdallow banaadiri maubkay qaateen bur iyo biyaa loo kala baxa miyay dhaheen wadayaahoy abkee dooldilo dadnool masuldaaha warana waxaan maqli jiray ruuxa gaalaa badweyney isagoon dabaal baraney dee maxaad hayaa ka leediin balaayaa ka raacdee <laughs> kaboosow badiyo webi adigoon dabaal baran loomaba bareere warwar ma haysaana taliyaha cusub ee booliiska jenaraal sulub axmed firin oo maanta xilka la wareegay wuxuu yidhi cagtan marin doonaa wax kastoo caqabad ku ah amniga ciddii isku dayda in hor istaagta booliiska soomaaliyeedna waa heli doontaa gacan birahan ku qabanaynaa miyuu yidhi nin walbow intaadan filinka fiirsamasdhahe waa ku daba jirnaa damba ma dhacaysa miyuu yidhi haani abnigahan sulubayan sulubalingarawaaray war haddii aan wax la sheegi jirin waa sheegaynaa maanta kadib ma yidhi war taliya ha sheegin hadda xilkii ma wareejiyey war miyaadan maqal maanta kadib waxaa la sheegaa war taliyahii horey booliiska cabdi xasan xijaar wuxuu yidhi booliiska soomaaliyeed waxaa loo magacaabaynimay yaqaanaan oo sidaydo kale dabadda laga keenin waxaana kula dardaarmayaa buu yidhi taliyahoodana inay la shaqeeyaan amnigana sugaan wargooyin xijaar wax la xagxagtaba ma wareejay xilkii oo xafiiskii ma banneeyey war nin kastoo xilka qaadoo muddo jooga xafiisku xilli buu ka taga xilku waa meertee taliyaha cusub laba shaahrayaal baa shaaqallada dhigaayo oo shakaraayay nabade shaqshaq ma u diyaarsade warwar ma haysiina wasiiru dowlaha amniga maxamed cali xagaa wuxuu yidhi beere ayaa xor ah xamarna way kala xidhan tahay caqligu ma oggolaanayo dadka soomaaliyeedna ma naga aqbalayaan ee waa in boolisku la yimaad xeelad wadooyinka lagu furo amnigana lagu sugo war ra'iisul wasaare ku-xigeenka saale jaamac wuxuu yidhi somalilan aan ictiraafna miyuu yidhi war laasacaanood waxa ka socda ma aqbalayna miyuu yidhi war warla waa inay dad waalan baatiin waxna laydinma sheegi kare ra'iisul wasaare ku-xigeenku wuxuu yidhi baryahan dambe waxaa soo batay dhallinyarada bajaajileyda ay ciidamadu dilayaan wax la aqbali karayana maaha ninkaad difaaci lahayd haddaad disana ummadda dan uma haysid marka waxaan u baahannahay boolis tababaran baaqayo codkeenu waa baraarujine hmm. booliskiiyo bulshaadu way isku baahahayeen

haye oo durba booliskii ma dhaantay bilaabeen war kalamaanay haddaan been la hadlaynin booliis hawsha yaqaani beledkuu ka shaqeeyo burcad waa ka nastaa war booliis hawsha yaqaan dadka baas kuma booboo bac ka siima noqdaan war booliis hawsha yaqaan barbaar moota bajaaj biil ka raadsanayo bixinayo canshuurtii barqadii ma dilaan aryaadhaha hawsha yaqaan bulshadaa danyartaayo miskiin boos dhisahaaya midna baad ka maqaado war booliis hawsha yaqaani waa kii badbaadsha war booliiska lacagtaa dishiye warbixinta laaluushka war abwaan maxasaal hadda kahor wuxuu yidhi isagoon tababar dheer qabin nin yaroo tuuta loo geliyey oo boqol tareesaa watiyo qori tumaatiiga intuu taro intuu bi'inaya toban tobanjibaar dheer war dagaalkii xarardheere iyo halkaa ka socda xaguu maraya war ankaalow qora'an ka waraysta waxay dhaheen qawaariijtii qowlka ee biya diinta qaadacay quwad shacab iyo ciidan qaran oo quusiyaa helay war waxaa kaloo la yidhi ma qiiroodo ruuxii qalbiga laga qafaalaaye qumanaan ma fiirsado jidkou qaad isleeyahaye qalqallooca kama dhowrsadiyo iyo qalad la faafshaa war ayaantan afhayeenadii cali dheere iyo nin wariye sheega jirayoo layidhaha jamaal cismaan qayladaa ka dhammaatay aheyo waxaa la yidhi khawaariij iska qaaqlo khafiifkay waan aqaadame khawaariij iska qaaqlo khafiifkay waana qaadame war kalamaanay war ma haytana koonfur galbeedtii shirka socdiyahayti iibtiis horna walku heliya leeri war haytina maxaa ka dhacay baad tidhi magaalada goormow hayti latin amerika aaday war waa lagu heliyo idin yidhi hayti maahane war haddaan lays afgaran hawshu waa yara adkaata war horta maraykanku ilhaan umar maxay ku maageen war taageerayaashii donald trump cunsuryaddu ku badatay ayaa aqalka koongareyska ku batay markoodayna aharsadeen ha ilaa maraykankuna c b b ou leeyahay war dad falanaatiin warnamaysiinku dhaadhi ii koro koonfur galbeed heshiiskishaq iibti hortan laahiriya hayti iibtilamaad oo siyaasadana ino lakaheliyoo madawiinagana hahiroo la fadaayi madawiinagina baydhoowi dhaha fadhiya musharahiintiina hata weliba leeyiina doorashada weliba fadaana inoo lagoobadasa degdeg eh. ah reed an waabayaabanaa heliiskii waa ka madeeyow heliiska waa kanaa tiriya aaway hee war abdulow weliintoono mooshiidii bilgudaanti ee lama marka nagadii madawiine hasan sheeg baydhowo intaasna hal iyoona heliisa ku fadaayi hee hata inoo weliba doorashadii laisugu goobsada halmanka jara war madaxweyne xasan sheekh hadda ka hor wuxuu yidhi dadka reer koonfur galbeed hadda iyagaa go'aankooda leh marka anigu waxaan u malaynayaa waxay iyagu raalli ku yihiinoo ku guddoominaya aga wargooyin lafta gareen sanad baa loogu darayaa maxaad u lahaydeen war hadda loogu dari ku yidhi warnin wakhtigiisu markuu dhammaaday diiday doorasha inay dhacdo sanad kadib inuu doorasho qabanaya yaa daminka ah alsayid axmed cid uu ka raba inay sanad ugu darto ma jirto sababtoo ah asagaa intuu rabo ku darsada war sariid warmeeliye wayaa leh lanka hob horo islamaysus isku kohodanka jartan war shacabka gobolka gado waxay dhaheen ciidanka gorgor haddii nala ka qaado etoobiya iyo kenya ay difaac u yihiinoo ma aqbali karno axmed madoobena ayagaa naga hor joogo waana qabsanayaa sidaa darteed lama qaadi karo ciidanka gobolkan gada jooga war xildhibaan kulane miyay ka maqleen war gorgorsoo milatari maahayn goormow ciidan beeleed noqday war reer laasaanood weliba ereena ismaa'iil umargeeli iyo muuse bihibiisli jaran wal wadahadal ahoo waanwaan aynamukuweeldowna waar dee ma mustafa cagjir bay doonayaan inuu dhexdhexaadiyo war calaa kulli xaal sooma soomaaliya cadow caalamiyahaa heesta ayaduna waa isku dhex mashquulsan tahay shabaab waxay dhaheen nimankii xarunta gobolka banaadir galay oo dadka shacabka ahoo masaakiinta xamarweyne ku laayey amiir kenyaatiyahaa hogaaminayey marka waxaan la yaabanahay kenyaatiga shacabka soomaaliyeed ha suuqaya meeshuu ka yimid gaalama ka waaye war madaxweyne xasan sheikh markum casuumay saddexda madaxweyne wadamada safka hore soomaaliya la yidhaahdo xanta waxay sheegaysaa inuu yidhi cadowgaad nagu hagrateen annagu dalka iyaga waa ka saaraynaa ee kuwiina ka ilaashada marka kinyaatiga iyo amxaarada iyo oromada dadka soomaaliyeed laynaya mar dhowan cidhibta la gooyaa meeshay ka yimaadeenna lagu celiyaa sababtoo ah hadday caalam u socdaan adduunka kale ha aadeen aryaadhaha samigay cabdullo dadka caalamka ka imahaya soomaalida xasuuqaya la yaaban wuxuu yidhi ow colaada gaartay caalamkan lagu caasihayn colaada gaartay caalamkan cid lagu caasihayn war kalemaanay war ma haysaane allah u naxariistee waxaa xijaabtay axmed xaaji cali cadami guddoomiyihii hore komishinka doorashooyinka somalilan ahaana wasiirkii gaashaandhigga somalilan waxaana aaskiisa ka qayb galay madaxda somalilan oo madaxweynuhu u horeeyo markaanu afka kalamaan ku hadla hadlayo waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto oday soo shaqeeyuu ahaaye intaasna waxaan ku darayaa dumarkuu ka tegayo daymada carruurta dalka iyo dadkaba samir allahayow ka deeqsii allahayow ka deeqsii warkalamaana waxaa la yidhi samsamay sahray midab samaysa ay caasho simanay sareedoy nimcoy suuban ama leylo iiboy sulayqoy maryamay saado ama iido siciidoy axada soo manay sulubsanay nuuro sundusay sabaaday ilwaad saynab ama luulo siraaday sucaaday ardoy soohan ama kaaho sumayoy ugbaaday salmoy saxansaxoy qaali soddon iyo shantaa magacadaan kugu sifeeyaae saaciida ee baatihiyal lama saluugaane naftan kugu sidkana waa adiga waxay sugaysaa war adiin hadiijiyoona iishiifa amaba makadarne warcanayso warmahayside maalin dhaweyd waxaa maxkamadda ciidamadu xukuntay amiirka dacish xaaskiisii oo magacyo badan lahayd marka gabadha aad sheegaysa soddon magac leh yay kuma shimir iska ilaali jacaylkaaga ma aqaane fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog waraysi ood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho intuu barnaamijka hawada ku jira waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah siciid cabdiraxmaan cali farsamadana waxaa ka qaabeynaya cabdiraxmaan geyse intaan barnaamijka mid lacayna ku kulmi doonna saaxiibayaal waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo

anoo nool ma arkaya codsigiyo aanada lagu ta'iyo exdii ka dhammaatayo qabyaala dilaga ibaxay anoolhor ma arkaya